wax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib m khamiis ah taariikhdana ay ku beegantahay tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo saaki ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug iyadoona ciidamada ammaanka ay ka hortageen laba gaari oo qaraxyo al-shabaab ay kasoo buuxiyeen kuwaasi oo doonayay inay gudaha u geliyaan gabaaradaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada dhuusumareeb ayaan idiin soo gudbin doonaa dalka jabuuti waxaa laga cabsi qabaa dhulgariir xooggan oo laga dareemay magaalooyinka waddankaasi mas-uuliyiinta maamulka ayaa ka hadlay wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka jabuutina waa idiin soo gudbin doona xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka

iyo sagaalood dhegeystaasi waxay daafur waheyd barnaamijka falaqeynta wararka oo suwaxalbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa saakii ka dhacay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay gudaha magaaladaasi xaafadeeda kala duwan iyadoona qaraxyadaasi la sheegay in ciidamada ammaanka ay kaga hortageen bar kontarool oo ku taala magaaladaasi markaana ay ciidamada ammaanka ay ku hubiyaan gawaarida soo galaysa gudaha magaalada dhuusmareeb laba gaari oo laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa markaasi al-shabaab ay doonayeen inay gudaha u galaan iyadoona ciidamada ammaanka ay rasaas ku bilaabeen halkaasina ay ku qarxeen qaraxyadaasi ilaayo haatan weli wax war kama soo bixin maamulka caasimadda galmudug iyo laamaha ammaanka magaalada dhuusmareeb iyadoona haatan lagu howlan yahay sidii markaasi baaritaano loogu sameyn lahaa qaraxyadaasi iyo eh, halka ay markaasi ka dhaceen xasan maxamed aweys oo markaasi si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa ama xaaladda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowladgoboleedka galmudug ayaa stuudiyaha igula sugan xasanoo soo dhowo magaalada dhuusamareeb waxaa la leeyahay qaraxyo ayaa ka dhacay halkaasina waxaa ku sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waad mahadsan tahay farxaanow wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb waxa ay sheegayaan in saacadihii ugu horeeyay saaka oo khamiisa in laba gaari oo loo adeegsaday amaba waxyaabo qarxa laga soo buuxiyay in ay ku qarxeen meel aan sidaa uga fogeen magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo la tilmaamayo in la doonayay in lagu bartilmaameysado madaxda ku sugan gudaha magaaladaasi mid ka mid ah gaariga labadaasi gaari midkood ayaa u jihaysay dhinaca garoonka magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu fashiliyey lana qarxiyey midka labaad ayaa isagana waxa uu u jihaysay amaba uu usoo dhawaaday bar control iyo ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen isagana sidaas ayaa lagu qarxiyay oo ciidamada rasaas ayay la dhaceen gaarigaasi waana uu qarxay labada gaari sidaas ayaa lagu fashilay sida ay saraakiisha ciidamada dowladda ee dhuusamareeb jooga ay inoo sheegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab durbo waxa ay sheegteen mas-uuliyadda labadaasi qarax waxaa sidoo kale jirta in ciidamada dowladda sirdoonkoodii uu ka warhayay ayaa layiri maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo saacadihii ugu dambeeyaba la hadalhayay meelo aan ka fogeyn magaalada dhuusamareeb in lagu diyaarinayo amaba ay kasoo socdaan gawaari al-shabaab ay qorsheysay in qaraxyo ay kasoo buuxiso ayna ku bartilmaameysato mas-uuliyiinta dowladda ee magaaladaasi ku sugan taa oo sababtay ayaa la yiri in labadaasi gaari ee qaraxyada laga soo buuxiyey in si fududa looga hortago wararka ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ay jiraan ciidamo dhanka amniga ah oo iyagu dhaawac uu kasoo gaaray qaraxyada firirada amaba waxyaalaha ka firxaday qaraxyadaasi oo saameyn ku yeeshay ciidankii amniga ee iyagu ku raajoogay eh, in gawaaridaasi ay qarxiyaan amaba rasaasa ka dabaridayeyba eh, ilaa iyo haddase saraakiisha iyo sidoo kale maamulka galmudug si rasmiya ah maysan ula hadleyn warbaahinta si faahfaahin dheeraada ay arrimahaasi ay uga siiyaan waxaan ogsoonnahay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud eh, wasiiriyo sidoo kale xildhibaano iyo sidoo kale madaxda galmudug uu madaxweyne qorqoor ugu horeeyaba in fadhiisinu uu yahay magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay ka socoto howlgelinta howlgalka ugu weyn ee hadda ka dhankaa dhaqdhaqaaq al-shabaab oo laga wado meelo ka mid ah meelaha weli ay kaga harsan yihiin deegaanada galmudug dagaalamayaasha al-shabaab halkaasiuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hagayo sidii looga sifeyn lahaa al-shabaab guud ahaanba gobolka galgaduud iyo sidoo kale deegaanada galmudug iyo gobolka shabeellada dhexe xasanow dowladda war kama soo saartay ama maamulka galmudug sababta magaalada dhuusmareeb ay qaraxye usoo gaareen iyadoo madaxdii ugu sareysay wadanka ay joogaan ilaa iyo hadda dowladda wax wara ah maysan kasoo saarin marka laga reebo ciidamada qaranka oo iyagu bayaanay soo saareen ku sheegay in la fashiliyey labadaasi gaari ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay al-shabaab ay qorsheynayeen in madaxda soomaalida ay ku weeraraan labada gaari oo u kala jihaysay barko oo dhinaca iyo dhuusamareeb laga soo galayo sidoo kale dhinaca iyo wadada dheer ee tagta garoonka magaalada dhuusamareeb labada gaariba halkaasi looga hortagay iyaga oo shaaca ka qaadaya ilwareedyada aan la hadalnay in xogta labadaasi gaariba la hayay saacadihii lasoo dhaafana ayba magaalada ay ku jirtayba digniinta ku saabsan qorshaha al-shabaab ee gawaarida ay doonayso inay ku weerarto magaaladaasi dhuusamareeb xasan oo dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo tagay goobo furimaha dagaalka ah ayaa sidaan oo kale qaraxyo lagu weeraray oo haataa qaar ka mid mida ah ilaaladiisi ay ku dhinteen maxaa goobaha madaxda galmudug ay ku sugan yihiin qaraxyada lala bartilmaameysanaya maxaa ciidamada ammaanka sidee wax u jiraan maamulka arrintaani si kul uma hadlin waad mahadsan tahay inkastoo eh, qarxadii saakay dhacay aysan weli war kasoo saarin maamulka eh, dhuusamareeb haddana eh, waxaanu ogsoonnahay al-shabaab mar weliba inay bartilmaameysato goobaha ay ku sugan yihiin madaxda dowladda soomaaliya iyo saraakiishoodaba hadda ma ugu sii jirtaba waxaa jooga magaaladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo halkaasi ka wada howlgallada ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab maamulka galmudugna waxa uu xudun uu u noqday ayaan dhihi karnaa halka laga abaabulayo qorshaha deegaanada ee al-shabaab ay weli ay kaga harsan yihiin deegaanadaasi galmudug iyo gobolka shabeelada dhexeba ama deegaanada hirshabeellaba halkaasoo marka ugu horeysa marxaladda koowaad ama wejiga koowaad ee dagaalka lagula jiray al-shabaab la doonayo in lagu soo gabagabeeyo dibna loo ambaqaado wejiga labaad oo deegaanada dhinaca iyo jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed ay dowladda ay uga howlgali doonto kaasina waxa uu ahaa waryaheena xasan maxamed aweys oo markaasi leegayay xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo saaki laga maqlay qaraxyo waaweyn oo markaasi gawaari qaraxyo al-shabaab ay kasoo buuxiyeen ay ciidamada ammaanka ku fashiliyeen bare kontarool oo laga gala magaaladaasi wuxuu warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka bishaaro bishaaro bishaaro idinkuna bilkhayr inoo dhaha dhammaanba dadweynaha soomaaliyad ee ku dhaqan gobolka banaadir inawaax weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka dalka jabuuti saaki aroortii hore waxaa laga dareemay dhulgariir aad u xoogan sagaashan kilomitir ama qiyaastii siddeetan kilomitir meel u jirta magaalada caasimadda ah ee dalka jabuuti ayaa la sheegay in dhulgariirka uu kasoo bilowday islamarkaana laga dareemay deegaanada ku teedsan magaalada caasimadda ee dalka jabuuti mas-uuliyiinta maamulka magaalada ayaa waxa ay sheegeen in saaki ay markaasi laga dareemay dhulgariirka magaalada iyo sidoo kale deegaanada ku tirsan waxaana la sheegay in magaalo u jirta sagaashan kilomitr magaalada caasimadda ee dalka jabuuti dhulgariirkaasi uu kusoo bilowday isagoona iyadoona la sheegay in saameyn uu ku yeeshay magaalada caasimadda la taliyaha duqa magaalada caasimadda ee dalka jabuuti oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in haatan ay wadaan baaritaano laakiin dhulgariirkaasi uu jiro haatan ay ku dadaalayaan sidii shacabka loogu dig lahaa goobaha sida weyn loogu dareemay dhulgariirkaasi saaka abbaare afartii iyo labi iyo labaatan daqiiqo waxaa caasimada jabuuti iyo dalka jabuuti guud ahaan laga dareemay ee dhulgariir aada u xoogan kaasoo jabuuti muddo badan ugu dambeysay waxaa lagu qiyaasaa afar dhibic sagaal Eh, wuxuuna ka yimiday eh, gacanka tajuura meel u jirta sagaaliyo toban kilomitr haddii aan caasimada ka dhaqaaqnana sideetan kilomitr xaggaayo waqooyiga ayay ka xigtaa magaalada tajuura gacanka tajuura uu kasoo unkamay eh, dhulgariirkan aada iyo aad baa walaa looga dareemay bulshadiio ku dhan anfariir iyo yaab ayaa u yimiday waxa weeyaan ilaahay masibada hayna garab mariyo waayo dee dadka iminka waxa weeyaan guryaha dhaadheer bishanoy maroc iyo libiya masaa'ib ka dhaceen fartay bunta ku hayeen ilaahayna garab mariyo kaasini wuxuu ahaa la taliyaha duqa caasimada dalka jabuuti jaamac faarax xasan oo markaasi ka warbixinayay dhulgariirka saakii laga dareemay ee magaalada caasimadda dalka jabuuti deegaanada ku tirsan wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe ayaan soo soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay waxaa la yidhi al-shabaabkan sii leecayoo kibirka dayn waayey xasan shiikh markii uu ku baxay lana rasaaseeyey hadday wax isku hayaan dhul badan kama jillaabteene nimankan isbaarada dhigtoo gararhka waaweyn leh iyagaa qawaarij ahoo naga xishoohayne qaraxyada hadday joojiyaan lama xasuuqeene ha yeeshee markay fuli rabaan talaxumaantooda saxaraha bannaan iyo codlada kuma tijaabshaane inta goob mashquul badan tagaan cadowsa musharaantooda eh. ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina eh. fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaahe eh. jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeen xag jirnimo haddii loo dhinto qole u geeriyooto iyagaan akhlaaq xumo darteed midu ka fiigeen aryadaha anigu wax badanaan geedkan fadhiyo beriga waa socdhaa haye cabdilow furunta oo mamcawisladu ku biiraya waar waa kumaandos war malaha askari horu ahaa aryadaha war ma sugtiina anigu turkiyaan u socdaa war cabdilow turkiya qofkii taga asagoo la soo tallaaloo tuhun qabow soo laabtaa waar malaatimuhu soo beeranaya soo tallaalaya ma cabdullah tiimkii u socda abdulow turkigu hoobaada saata darbe nabad in olaal kugu aragda ku wareegoy walaalow cabdullah hadda ma tiimkii shuweerma iyo shaaxuu rabaa inuu ku biiro war waxaa la yidhi dumar waa shuweerma ragna waa shaax aryaadhaha warka wayga dhex gasheen turkiga qof kastoo taagto lasoo tallaalay waa tiimaad turkiga qof kastoo taagto lasoo tallaalay waa tiimaad war tuhunkama nimankii baa soo geliya war somalilan huwanta ay sheegto xaggay joogaan wargabagii abwa mudane xasan faalow maalmahan socday eh. qaybtii u dambaysaan idiin hayaaye eh. gaaska macawsleyda haddaan gaar wax ugu sheego eh. barbaar yahay guntada oo kacoo doonta godobtiinni baaqii guddoonshaha sariyo taladu soo gooyey geesigii birmada waysagaa diiday gogashiiye garkii baa ku baxay oo haddeer garangar moodaaye goobaha horuu ciidankii soo dagaalgeline ama geeri ama guul mid buu soo go'aansaday gadaalkii u hara geeshka baxay maanta waa godobe gorgor iyo waxaa yimid ileen guutadii danabe gar bay nugu tahaye waa inaan gulufka raacnaaye eh. gaban iyo ciroolaba dhammaan gala dagaalkooda eh. godoomiya intaad raad gurtaan goob isugu keena eh. garnayl iyo kurida sabanka oo guba khawaariijta girinoof ninkii heli kariya gaabanuu qoriga gaalleef iyo abley iyo xataa ma soo qaata gadaalkii u hara geyshka baxay maanta waa godobe saasu waxaa gablame kii gaabiye dib u soo gurtee geediga ka hara godkay gaaleen markilaagu gubey waada gununuuceen markay gaaleen muugilugu gubay waada gununuuceen warwaaqlow geeg oo kale somalilan weli baari jirtay eh. sumalow darbane eh. leylaha duuduul eh. oo doohaagey oo dabal hargey doodda aawadi dabada humbule yay kaa daldalan yay kula dulmarin warmadeeyo wana waxaan dheegi jiray waxaarow yaryare geedkaan humbula weeraa ku jira aan ka celshee iisoo gada warkalamaanay war ma haysiin eh. maanta meelo badan waxaa isugu tegay bulsho fara badan oo ka qaybgelaysa mawliidka culummo badanina waa ka hadleenoo waa ka khudbeeyeen xoolo badanna waa la qalay fagaarooyin badanna xadraa lagu soo bandhigay waxa qalqi isugu yimidna hal maalin hadday dagaalka ku dhaqaaqi lahaayeen eh. walla inaa khawaarij saacad lays hayeen markaanu waxaan dhihi lahaa culummada isugu timi xuska mawliidka eh. rasuulkeennii nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee aad jeceshihiin oo aad xusaysiin waa kii ka dardaarma dagaalka khawaariijta waana kii yidhi hadaan gaaro waa la dagaalami lahaa waana kii yidhi meel kastood ku aragtiin ku dila hadda waajibkaas inay ka qayb qaataanan ku tali lahaa war culimmada waxaa waajib ku ah eh. xaqa ay ummada maalin kasta u sheegaan oy ku wacdiyaan eh. oo ay ku baraarujiyaan weliba eh. inay ku hor kacaan si loogu raaco sababtoo ah caamadu waa indha ku garaad leh ficilkayna wax ku fahmaan weliba waxay jeceliin khawaariju inay dilaan waa culummada maanta mawliidka dhigaya marka inta isu timidoo ku dhaqaaqda maalin miyaa laysay lahaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi khawaarijtu waxay dhahaan maraykanaan la dagaalamaynaa waxayna laynayaan dad reer baadiye ahoon weligood xitaa qaarkooda isnaan maraykan maqal waxayna laynayaan dad muslimiin ah oo masaakiin ah oo reer miyi ah oo aan weligood xitaa maraykan maqlin waar sayidkuwa wuxuu odhan jiray ingiriis baan la dirirayaa oo dabadeed wuxuu leen jiray shacabka somalilan war madaxweyne xasan shiiqoo xusko mawliidka ka hadlay waxuu yidhi shacabka soomaaliyeed waxay diideen diintooda in laga weeciyo waxay diideen culimadooda in lagu diro waxay diideen dhiiggooda in xaqdarro loo daadsho sidaa darteed maanta culimmada iyo muslimiinta adduunka daafiisa kala joogaee mawliidka xusaysa waxaan dhihi lahaa nimankaas khawaarijta oo diinta islaamkay lid ku yihiin waana cadow tiritaanka islaamka ka soo horjeeda jeeda haddaan loo midoobinna laga adkaan maayo fakarkaas aan baabi'inna maanta oonu midowno war khalamaanay war ma haysiine madaxweyne xasan shiikh markuu mawliidka ka hadlayey nabiga ku salliya dagaalka gala miyuu yidhi war cabdikuuso warkaa iga dhexgelina ixtiraafkii somalilan ma soo hadal qaaday war cabdikuus majina isagu shalay nairobiyan ku ogaayey war horta safaaraddii somalilan ma soo arkay warwaaqlogooja idaacadda kadib say wax kaa yihiin ma khafiiftay war waaqlow somalilan dagaalka shabaabka hadday ka qaybgeli lahayd eh. waa la ictiraafi lahaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi somalilan iyo puntland eh. annagaa shabaabka hor taagan war soomaali galbeed ama soomaaliya sida ama kilinka shanaad eh. shabaab awoodooda iskaga celiyeen calaashaan d d s miyaad ka wada war nimankaas intay shabaab laayeen ayay dirgax ku kordheeleen war amir shabaab horyo lagu waraystaa waxaa la weydiiyey waa maxay waxa ugu weyn ee aad ka shalaynaysaan war ma qaraxiisoo buu yidhi waxaan ka shalaynaynaa xasan sheekh iyo culummada usu khawaarij noo bixiye miyuu yidhi dagaalkii hiiraan miyuu ka shallaayey hayehe dagaalkii guriceel miyay ka shallaayeen warwarkaa ku soo boodinine amiirka riyada lagu waraysanayey oo la kala garan waayay carabi iyo soomaali wuxuu ku hadlaayo ugu dambayn warkiisa waxaa laga fahmay inuu yidhi waxaan shallayti ka qabnaa duulaankii aan ku qaadnay kilinka shanaad ee aan ku jabnay dagaalkii maalintaas nagu bilowdayna ilaa hadduu nagu socdaa war amiirka kooxda al-shabaab ee ka ciyaarta horyaalka sacuudiga oo riyo lagu waraystay isaguna wuxuu yidhi wax weyn bay ka tartay kubadda cagta sacuudiga in kristiyaano ronaaldo kusoo loo biiro waarta kuwanamay qarxa iska daayoon kubadda ciyaaraan war khawaarij xariifoo bulcali shalay lagu qabtay ga iga siiya miyuu iga bootiya xarfaanay miyuu yidhi waar garanayo way dhaaftay inaan wax dili kara ayaan tijaabinayay miyuu war miinay duugaayeen ragga la qabtay qaarna la dili war waxba liilima sheegi kareen ninka la qabtay wuxuu watay eh? funaanada ay arsenaal ku qoran tahay marka waxaan ogaaday eh? dadka ka cabsanaya magacii ay u isticmaali jireen eh? inay isu yaqaaniin war bu'aanaba waxaa la yidhi cayaaraha keliya laga ogolyahay in laga daawado waa arsenaal aryaadhahaas magacii cabdullahna waxa uu yidhi ninbaadii ceelaan baa oo been waadaahu u baadana ninbaadii ceelaan oo been waadaahu u baadana fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo